وبركاته ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan maraynaa maanta dowlatu nasba waxaan soo dhaafnay arrafc oo ahayd godaal waxaan soo sheegnay isim kastoo la godo oo maanta uu godan yahay lagu yidhaahdo waxa la saaraan soo sheegnay waa isimka la icraabaya dabcan waxaanu idhi rafcadu waxay leedahay afar calaamadood addama alwaaw alaalif annuun dammadu waxaan idhi afar boos bay gashaa alsmu اlmufrad wajamcu الtaksiir wajamcu اlmu'anath الsaalim wاlficl اlmudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay waxaanu idhi ficilka isim mufrada waan soo sheegnay qeexidiisii jamcu tasiirka inta meeladuu ka yimaada ayaanu sheegnay soomaa caalimun buha ahaa hal sheekhoo caalima jamcooda muxuu noqonayaa culamaa kelmadda culamaa waa jamcu tasiir soomaa maxaa ku tidhi maxaa yeelay isbedel xarakaa ku dhacay isbedel xuruufna waa kaa saasaa qabanaysa muanaha mm, jamcunsan waa soo sheegnay ficilka mudaarica oo godaalka domada la saarayo waa ficilka aysan shan waxyaabood raacayn nuunu tawkiid nuunu niswa alif itnain waaw ljamaaca yaaw lmu'anaa almukhaaaba intaa haddaysan raacin marka dambe ayaa la saarayaa ama saxiixul aakhir buu noqonayaa oo way ka soo muuqanaysaa ama muctalul aakhir ama muctalun bilif ama muctalun bilwaaw ama muctalun bil ya nuuntana waxaa lagu gadaa afcaalulhamsaha afcaalhamsa waxaa weeye shan miisaan yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna iyo tafcaliina shantaas ayaa la yidhaahdaa afcaalulhamsa markii la godayay nuuntaasaa godaa lagu ah waana hee faacilkooduna way way wataan ama woodaa faacila ama alifta ama yaada waxaa lidowlati nasbi hamsu calaamaad nasbadu waxay leedahay shan calaamadood maxaa ii intee lahayd afar rafcada laftigeedana ku dar shan shan soo maa afar calaamadoodoo rafcadu leedahay iyo rafcadoo tii weyneeda ah. soo shan maah damadoo afar boos gashay shan afar ku dar sagaal wowdoo laba gashay koobiyo toban alifta oo hal gashay labiyo toban nuunta oo hal gashay saddex iyo tobankaas waa inaa rafcada ka qabata maxaanku yidhi rafcada ugu weyn sukuw maah calaamadaheedoo afara ah. intee weye shan dammadoo afar boos gelaysa sagaal wowda laba boos gelaysa koobiyo toban aliftu hal boosa nuuntu hal boosa saddex iyo tobankaas waa inaysan kaa lumin marnaba inaysan kaa lumin nasbada waxaan idhi shan calaamadood bay leedahay kow calaamat lfatxa waa kordhigii xadhiijinta kordhiga wahiya alaslu ayadaana asal u ah walahaa alaaatu mawaadic ayadana saddex god bay gashaa calaamat lalif alif ayaa kordhig noqota walahaa mowdicun waadan xagee lagu godaa lagu kordhigaa hal boos calaamatulkasra in shaygii la hoos dhiga ayaa kordhig tilmaamaya asna hal boos ayuu leeyahay calaamatulyaa ya-da calaamada ah ayadana waa calaamad tusinaysa inay meeshu hee kor dhigan tahay laba boos bay gashaa xadfu nuun nuuntii in la tuurana waa calaamad kordhi tusinaysa weye hal boos bay gashaa maxamed xabad uu soo qabo mawaadicu alfatxa fatxadu intee boos bay gashaa haddaan sheegina kow booska ugu horeeya maxaa weeye alismu lmufrad yacni isimka mufradkaah markii aad rabto inaad kor dhigto fatxaa saaraysa warkaan waa ku dhacay soo maahan waqad taqadama tacriifuhu fi lbaabi se horaan usoo dhiganay ism fudax sooma ra'aytu muxammadan ra'aytu maxaan leedaha waa ficilun waa faacil laakiinse hoos baanu u galnay tacriiqeexid culus baanu gal maxaan ra'aytu waxaan ra'aytu aan bal u fiis ra'aytu waa ficlu maadin waa ficil maadiya mabniyun calaa fatxatin muqadara wuxuu wataa xaraka kordhigoo qarsoon xagee ku qarsoon tahay calaa aakhirihi aakhirkay ku qarsoon tahay manaca min duhuurihaa inay soo muuqatana waxaa diidaya tawaalii inay isku xigsadeen ar karaahiyatu in la nacay tawaalii isku xigsiga arbaci arbaci mutaxarikaatin afar eray oo xarakaysan fii maa huwa kalkalimati lwaaxida afartaasoo halkanma ku wada jira aslan ficilka maadigaahi daraba soma kordhigna fataxa soma kordhigna tacdii damiirkaahi markay gasho wuu reebmayaa fataxtu darabtu kaasoo kale iyo ra'aytu waa isku mid se waaleeya darabtu asalka wuxuu ahaa ficil maadiya mabniyun calaa fatxa wuu kordhignaa daraba bay ahayd ta la raaciya darabatu saas darabatu bay noqon lahayd soo maahan markaasaa kordhigu muuqsami lahaa darabatu soo maa laakiinse waxaa la yidhi fatxada darabatu aad leedahay waa in la qariyaa darabtu waa in la dhahaa oo haddaa qarisa maxaa u diida inaad qariso waxaa u didaan leenahay luuqa carabiya waxaa la nacayaa afar eray oo isku xiga oo intaba xarakaysan yihiin in la arko daad iyo ra iyo ba iyo ta oo wada xarakaysan lama wada akhrin karo sidaa daraaddeed ba'adoo ficilku ku dhammaanaya xarakadii ay wadatay hee waa loo qarinayaa warkaa waa ku dhacay soomaan maxaa la dhahay markaa darabtu raab intaan ka duwan insha alla baawlciraab baa ku dhigan doonaa waxaag inaad isku duwataa la rabaa tadu maxay tahay ra'aytu ku jirta waa damiirun muttasil mabniyun cala dami fii maxalli rafci faacil muxamed waa la arkaya waa mafcuul mafcuulna maxaa ku taqaanaa inuu kor dhigan yahay soomaan waa kan waxaan leenahay mafcuulun bihi mansuub waa mafcuul bihioo kor dhigan wa calaamatu nasbi halkaa markii la marayo calaamada lagu kordhigana halkaa markii la marayo calaamadaha wax lagu kordhigaa waa shan xabo soo way farabadan yihiin kan maxaa lagu kordhigayaa fatxatun kordhig baa saaraysa daahiratun ka soo muuqata fii aakhiri sababbaa fatxada u saartay liannahu ismun mufrad wey tanbiih baa lagu siiya alismu mufrad intau qaybsamaa yanqasimu ilaa qismayn ismun mufradun mutasarif iyo ismun mufradun hayru mutasarif waa intaa soo dhegayna soomaan labadaasoo markaa kordhigayso maxaa saaraysaa fatxa walikullin minhumaa labadaa mid kastaoo ka mid ah yunsabu waxaa lagu kordhigaa bilfatxati daahirati fii aakhiri warkaa waa ku dhacay soomaa booska koowaad marka fatxada la saaro waa booske alismol booska labaad waa jamcu tagsiir kordhiga hadii lagu yihahdo fatxaa saaraysa wqad taqadama tacriifu wahuwa ayضa yanqasimu ilaa mutasarifin wagayri ilan jamcu taksiir mutaarif jamcu taksiir ayr suma ahayn labadaba fatxa ayaa la saaraya markii la kordhigayo tusaalaha fiiya ra'aytu waxaan arkay rijaalan rijaalan rijaalan soo jacan siir ma ahan ra'aytu ila akhir maxaa dhahaysaa ra'aytu ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirih mana manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin fii maa huwa kalkalimati lwaaxida intaas waa inaad dhakada ka qabataa abtiri wataau damiirun muttasilun mabniyun cala dam fii maxalli rafci waacidii waa harkiisa soomaa rajaalan waa cidii la arkay waa mafcuul mafcuulun bihi mansuub kordhigan yahay kordhigu waa fara yahay wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhiri way fatxada u saarta meesha way u saarta liannahu jamcu taksiir casharkastaa u akrinaysaan bilisuxyaa ladinka waaye eh, eh meesha saddexaad ama booska saddexaad oo la kordhigo fatxada lagu kordhiga waxaa weeye alficlu lmudaaric alladii kaasoo lam yatasil biaakhirihi shay aysan gadaashiisa waxba aysan la xiriirsan oo waxyaabahan u diidana gadaal inay raacaan waa waxyaabahe waa hantii o nuun tawkiid nuun niswa waaw ljamaaca alifu nain yaa lmu'anaa intaas waa inaysan gadaal ka raacin oo wadakhala calayhi naasib shay kordhigan oo horay ka gala ficilku Ah, markaan inuu kordhigmaayo shay kordhigabaa horey ka gelaya fiiri wanawaasibu mutacadida waxyaabaha ficil kordhiga way badan yihiin na'hudu waaxidan minha baanu qaadanaynaa ah, lan baanu qaadan tusaale yadhabu bahe soomaan yadhabu nuuntugid magu dambaysaa nuun niswa waaw ljamaaca alif inayn yaaw lmu'anaasa waa ficil lam yatasil biaakhirihi shay intaa ma xaqiiqsata waxaan leenaha inaan kor ignaa rabnay maxaa u baahannahay wax kordhigaan rabnaa ficilkiiskama kordhigmo waa in qalab kordhiga la helaa waa fahamta soomaan waxaanu dhihi lan baan ka horraysiinaynaa maxaan leenaha markaa lan yadhaba yanaamu lan yanaama yashrabu lan yanaalu lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha soomaa tobankii fadliga badnaa baa ku jirnaa ee dilxija tobankaa istaaqfurlaha ku dhex tiraahdo waxay ka fadli badan tahay sanooyinkii bilaha kale ee sanadka istaaqfurlah tiraahdo tanaa ka fadli badan alxamdulilah bishan tobankaa beri dhexdooda tiraahdo way ka fadli badan tahay alxamdulilah dhahaysay maalmihii kale sadaqadaa bixiso sintka bixinayso way ka fadli badan tahay sadaqada kaleoo ah bixiso maalmaha kaleoo tobankan ahayn yacni shay kasto cibaadaa oo ah, aftobankaa beriyo ciidda inta ka horaysa aad samaysahay waa la labanlaabayaa in aadan qiyaasi karin baa la labanlaabaya waa fahamta soo maaha marka iska istaaqfiruleyso adoo soconaya astaqfirullah subxaana allah takbiir baa la jideeye takbiir ayaa hee maalinta koowaad markay dilxija dhalato baa takbiirta la bilaabaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamd takbiirta sidaas ahayd in la akhriya iyadana sunnaa ka faa'iidaysto tobankaa beri marka lan yanaala yanaala maxaa kordhigay lan baa ku jirta waa fahamtay soo wakaa lan yadhaba caliyun cali ma lan maxaadhahaysaa xarafu nafyin waa xaraf diidma sheegaysa wa nasbin ficilkana kordhigta yadhaba waa ficilun mudaaricun mansuub waa ficil mudaaricoo kordhigan muxuu kordhigan yahay wa calaamatu nasbi maxaa weeye fatxatun daahiratun fii aakhiri sababtu liannahu saxiixu laakhir baa leeda lan gadaas waxba kama raacin soo ka raacay waa maya halkaa maxaan ku dhaafnay saddex god oo ay gasho fatxadu isim mufradah jamcu tagsiir iyo ficil mudaarica aladii lam yatasil biaakhirihi shayun wadakhala calayhi naasibun aye waxaan gelaynaa hadda mawaadicu alif meelaha alifta lagu kordhigo waa hal boos lilalifa mawdicun waaxid alasmaa lhamsa haddaa rabto asmaa hamsa inaad kordhigto alif baa isticmaalaysaa abuuka soo gadaal ma ahayn kordhig abaaka akhuuka akhaaka xamuuka xamaaka fuuka faaka duu maalin daam taas ugu kordhiganta fiiri abuuka akhuuka xamuuka fuuk maxaa dhahaysaa samictu waxaan maqlay galay abaaka aabbahaa markuu godnaa maxay ahayd jaa abuuka wow bugu godnaa waa ka hor dhiganay samictu abaaka icraab samictu samictu ra'aytu way la mid tahay samictu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaalii arbaci mutaxarikaatin fii maa huwa kalkalimatil intaa waa intaaf waa samic ee asalka wuxuu ahaa samica markay taw timaadaa la reebay kordhigii marka meey wuu qarsoon yahay ilan lama dhihi karee samiicatu miyaa la dhihi karaa maya waa la qaranaya marka waa le way qarsoon tahay warkaa waa ku dhacay soomaa samictu wataa u abtiritaada damiirun muttasilun mabniyun calad fii maxalli rafci yaa maqashay soo mafcuul maahan mafcuulun bihi mansuubun wa calaamat nasbi muxuu u kordhigan yahay alif fatxa ma jirto niyaabatan linnahu min alasmaa'i alhamsa maadaama asmaa khamsa yahay kordhigiisa alif waaye abaa mudaaf abaa waa la tiiriyey yaa loo tiiriyey kaafkiyo adigiya aabbaha wlkaafu abtiri damiiru muttasilu mabniyu cala alfatxi mudaafnile xaggaasna booskaas sooma haysid alifta maxaa lagu kordhigaa asmaa khamsaha bes waxaan gelaynaa hadda mawaadicu lkasra hoos dhig baa wuxuu tilmaamayaa meesha inay kordhigan tahay war iska egde hoos dhig ayaa muxuu tilmaamayaa meeshu inay tahay inay kor dhigan tahay tilmaamaya soo lid isku maa lid bay isku yihiin inaan meesha hoos dhigay baa kordhig ii ah waa xaggee talow waa tan waxaa weeye lilkasrati mowdicun waaxidun wahiya jamcu lmu'anas asaalim jamcu lmu'anas saalim ayaa markaa rabto inaad kor dhigto hoos dhig baa saaraysaa waxaana uu yidhi faadimaatun sootonsamaan kordhig war kordhig faadimaatin taasuu kordhigan tahay hoos dhigaasa muxuu yahay qur-aanka maxaa ku jira ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina wاlmu'minaati wاlqaanitiina wاlqaanitaati tiidaa inaan dhahaa kordhiga ah dee way kordhigan tahay waa fahamta soomaan jamcu lmu'ana saalim markii aragto inaad kordhigto maxaa u saaraysaa kordhiga hoosdhig macnaha daalik waxa weeye annaka adigu niyahow iyo gabaray idaa aradta haddaad an tansiba inaad kordhigto jamca almu'anai saalim tadacu calaa aakhirihi gadaashiisa maxaa saaraysaa alkasrata baa saaraysa warkamaa kudhacay soomaan taasaa kordhig ah tusaale ra'aytu lmuslimaati ra'aytuhee hahe haye bintun banaatun soo haye gabdhihii baa arkay dheh ra'aytul banaati taas ku kordhigan tahay gabdhihii ardada ahaaba arka dheh aalibaat ra'aytu aalibaati kordhigi meeye ficlu maadin mabniyun calaa fatabso baasha ficlu maadin buug ma haystid soma jeedtid ahri hadde ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin على آخره منع من ظهورها كراهية توالي أربع متحركات فيما هي كالكلمة والتاء وابتل تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفعه وكا يا أركت قبله سماها مسلمات كاي ونأكسناي بسم الله الرحيم تاها سماها أرك مفعول وي سماها كسدا مفعول bihi mansuub aaaamatukaadi marka wacalaamatu nasbihi calaamada lagu kordhigaan leen horta wehel muxuu yaaleen waa jamcul maxaa lagu kordhigaa kasraa lagu kordhigaa soo maahan hoos dhig baa lagu kordhigaa ayib maxaan leenahay wacalaamatu nasbihi alkasratu niyaabatan ila meesha asal waxayd in fatxa la saaro way adkaatay tahay maaha kasraa marka loogu bedelay soma ina alxasanaati yudhibna asayi'aati ina alxasanaati wanaagu yudhibna waxay meesha ka saarayaan asayi'aat haddaa xumaan samaysid wanaag raaci ishiibaa xumaan ku samayso ishiiumaan ah, ku samaysay wanaag ku samee qur ku akhri gacanta xumaan ku samaysay wanaag ku samee ka dabagee waa fahamtay soomaahan alxasana waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa way tirtiraysaa eber bay ka dhigaysaa khaaliq innaasa hee bikhuluqin xasanin waaya ra'aytu lmuslimaat wataa marka muslimaad saasaa uga cilaabasa mawaadiculyaa meelaha yaada lagu kordhigo waa laba meelood jamcu lmudakari saalim iyo almuana tusaalaha mudakarka ra'aytu lmuslimiina yaa arkay raggii muslimiintaa bal god muslimiina god war almuslimiina god wargadarogow almslimuunbadaal ha keeni maxay keenaysaa waaw almusli hadeerna waa la kordhigaya baa lagu kordhigayaa ra'aytu hay ra'aytu maxaan haysaa maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirih manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin wataa'u damiirun muttasilun mabniyun cala haddaan dhihi lahaa ka waran ra'ayta maaan dhihi wa taau damiirun ka baqin meeshiis bedelis waa anaa kuu sheegi doona ra'ayta baan wiil baa la hadlay soo maahan ra'aytaniyo aragtay almuslimiina baa soo maahan maxaan dhahaynaa ra'ayta wa taau damiirun mutasilun mamnuuyan mabniyu markaa mar waa xarakadee bay wadataa fatxa sama wadato ra'ayta mabniyun cala alfatx fii maxalli rafcin intaasga mid almuslimiina aragtayahaye mafcuulun bihi mansuub wacalaamatu nasbihi alyaau niyaabatan liannahu maanaaba fiihi xarfun cala xaraka wax intaa iska dheeraad maanaaba waa wuxuu naaib ka noqdo fiihi xarfun can xaraka xaraf baa wuxuu bedel ka noqday xaraka oo meeshii xarakada kordhiga la keeni laha maxaa la keenay liannahu jamcu lmudakar wanuunu ciwadun can tanwiini fi lism lmufrad hadda aydan sheegana ina almuslimiina way kordhigan tahay ina waa xaraf wax kordhiga almuslimiin way kordhigan tahay se ku wa calaamatu nasbihi alyaa wlmuslimaatina way kor dhigan tahay wacalaamatu nasbihi alkasra ila muslimsaalim almuslimaatna jamcana saalim war waxaan qabo walleeye bille meesha hadda marana waa dhuuxii icraab dhuuxii naxwada intaas qabsadii qabso qabso fahmsaa ku adkayso almuana waa godka labaad samictu waxaan maqlay arrajulayni labadii nin baa maqlay arrajulayn labadii nin baa maqlay labadii nin warkoodii baan maqlay hay arajulayn ah, samictu maxaad haysaa samictu samictuna looma qorin maxay dushaa ka haysaa ra'aytu bay la mid tahay maxaad haysaa ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin fiima huwa kalkalimati lwaaxida wataa'u damiirun muttasilun mabniyun cala adami fi maxalli naafici yaa maqashay arajulayni labadii nin baa maqashay soo maahan soo muana bihi mansuubun wa calaamatu nasbi intaa waa laga siman yahay bihi mansuubun wa calaamatu nasbi intaas hee xagan lagu kala baxaya maxaa uu kordhigan yahay waa muane muane maxaa lagu kordhigaa ya wa calaamatu nasbihi al ya niyaabatan can ilfatxa ya ugu kordhigta liannahu muana wanuunu ciwadun canitin ila marka rajulun soo logodaal ma ahayn markaan dhaho rajulayn logodaal miyuu joogaa nuuntaa bedel u ah baaraka allahu fii waaxsana ilayk waa fahamtay soomaahan haye boosaska nuunta in la tuuray lagu kordhigo waxaa le lixadfi nuun nuunta tuuristeedu mowdicun waaxid hal boos bay leedaha waa booskee wa huwa alafcaal alkhamsa afcaal lkhamse la kordhigayaa maanta marayna waxaan soo dhigna asagoo la godaya soo maxaa lagu godayey nuuntaa lagu godayay inay joogto hadeerna maxaa lagu kordhigayaa nuuntu inay la tuuroo maqan tahay war way fududahay war waa sahal war waa layin war wax adag ma jiraan war waa basiid maxay u baahan tahay muraajaco sideedaba ilaahay subxaanata koonkan wuxuu u abuuray sunne haddaad iska fadhi ilaahay baa cunto isiinaya inta xaafad isdhe fadhiista ka waran yaa ilaahay wuu awoodaa inuu ku siiyo cunto laakiinse nin dembiilaa wata shaqadii wadada leen baa loo maraa soo maahan waa qowliic qowliicmalshaqeeya ah, kuluu mima rasaqakum ullah famshuu fii manaakibiha wakuluu socdaa layidhi faidaa qudiyat isalaatu hee fantashiruu fi lardi fadhi loguma dhihin wax kasta maxay leeyihiin wadda la raacaya leyn bay leeyihin diin haddaa baranaysid waxaa la rabaa inaad diinta aad waqti ku bixiso ninkii ustaadkiisa makshari wuxuu yidhi aabiitu sahraana dujaa watabiituhu nawman watabqii bacda daaka alcaaqi warheedhe aabiitu anugu ma soo jeedaya maku baryayaa sahraana duja habeenkoo dhan nin soo jeedayana ahay oo cilmigii baranaya oo mutaalaceenaya oo rogrogaya oo fiirfiirinaya ooga aan samaynayo adna wa tabiituhu wayguma wuxuu kuu baryayaa nawman xaal aad tahay mid hurda kadibna anoo xalodhan soo jeeda wax akhrinayay iyo adoo xalodhan iska hurday oo lugta taagayay watabqii markaasna ma waxaa rabtaa bacda daaka intaa kadib laxaaq inay soo gaadho ma soo gaaraysaa bayna athara wathuraya ciidda iyo xidigaha waa isu jirtaan intay isu jiraan waa fahamtay soomaan cilmiga sharciga marka baro inuu sharcigaa baro oo waqti ku bixi u soo jeed oo akhri oo rogrog wax adag meeshaan ma jiraan ee waxaa ku kala tegaya dadka waxaa kala geeya hee ah. dadaal baa kala geenaya abaa bakrin dacawtuka low ajabta ilaa maa fiihi xaduka low caqalta ilaa cilmin takuunu bihi imaaman mutaacan in amarta wain nahayta wayajlu maa bicaynika min khashaaha wayaksuuka aljamaala idaa caray abaabakrow dacawtuka low ajabta waan kuu yeeradaagamaqlays maxaan kugu yeerayaa ilaa cilmin takuunu bihi imaama cilmi aad imaam ku noqonayso aad dadka ku hogaaminayso imaam mutaacan la yeelaya in nahayta wain amarta haddaad tiradaa waxaa joojiya la yeelayo waxaa ha la sameeyo la aqbalayo cilmi aad ku noqonayso baan kugu yeerayaa ma fahamtid soomaaan alcilmu yabnii beytan laa cimaada lah waljahlu yahdimu beyt alcizi jaahilnimadu gurigii sharfanaa oo hooyadii aabbaha wanaagsan joogeen carruurta si wax baran waayaan gurigaas wuu dumayaa guri iska basiidoo maskiinana markay ciyaalkiisa iyo dadkiisa waxbartaanna cirkuu maraya marka waxaa la cilmigaan barashadiisu waxaa la rabaa inaad wakhti ku bixisid casharkai akhrisid muraajacaysid arrinkaasaa lagaa doonaya mas-uuliyad wey waa mas-uuliyad sodaas maaha nuuntaas waxaa lagu kordhigaa afcaalulhamsaha yacni afcaalulhamsa markaad inaad kordhigto nuuntaa ka jaraysaa bis wax kale ma jiraan yaktubaani bay ahayd soo ficil maahan waa in la keenaa horta wax hee kordhiga wax kordhiga lan baanki yaktubaani bay ahayd lankeen yadhabaani yaqra'uuna lan yaqra'uu san u dhawaaqu dhawaaq yadhabuuna lan geli lan yadhabuu maxaa ka jaraysaa nuuntaa ka jaraysa intaas samee ficil afcaal khamsaha kordhig baa lagu yidhi nuunta ka jar adoo keenaya wixii lagu kordhigi lahaa loo cilaabaya lan xaarafu nafyin wa nasbin yaktuba ficilun mudaaricun mansuub wacalaamatu nasbih intaa waa laga simanya waa xaggasa lagu kala tegey maxaa lagu kordhigayaa kan xadfu nuun nuunta in hee laga jaro nuuntaan laga jarayaa sabab nuunta uga jarta liannahu maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay min alafcaal alkhamsa buu ka mid yahay afcaasha hee shanta yafcalaani yafcaluuna tafcalaani tafcaluuna tafcalina buu ka mid midiya markaa kordhigaysi nuunta laga jaraya ma ogta waxaana afcaalams haddaa aragta faacilkoodina ayagaa wata wlalifu damiirun muttasilun mabniyun cala asukuuni fii maxalli rafci faacilka maxay ahrinays muxuusan ahrinayn darsiga mafcuul soomaahan mafcuul addarsa waa mafcuulun bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi way kordhiga u saartay liannahu ismun haddan soo dhigan soomahayn ismurka maxaa lagu kordhigaa fatxatun baa lagu kordhigaa hada wbilaahi tawfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin